كتاب رياض الصالحين الإمام النووي عليه رحمة الله في ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان عام ألف وأربعمائة وسبع وثلاثين هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص والقول في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير majliskan waa majliskii shan iyo labaatanaad ee majaalista sharaxa kooban iyo dulmarka kitaabka riyaadu saalixiin liimaam nawowi caleyh raxmatullah habeenkana waa habeenka sagaaliylabaatanaad ee bisha shacbaan kun afar boqol soddon iyo todoba hijrada nabigeena sala allahu caleyhi waalihi wasalem baabkana waa baabu istixbaabi ziyaarati alqubuuri lilrijaali wamaa yaqumu bihi zaa'ir baabu istixbaabi ziyaarati alqubuuri qubuurta oo la siyaarto sunnanimadeeda ayuu u baab yahay lilrijaali ragga ay siyaartaan iyo wamaa shay ayuu u baab yahay yaquuluhu uu dhihi ama uu dhaha azaa'iru qofka muxuu ah ziyaarada gudana ayuu u baab yahay weeyaan imaam anawowi caleyh raxmatullah baabkan wuxuu u baabaystay inay tahay qofka ragga ah ama rajulka inuu qubuurta siyaarto laakiin markii loo daadaga sida dhabtaa ragga khaaskuma ahan dumarkana way ziyaaran karaan nabigeenana sal allahu calayhi waaalih wasalam markii hore qubuurta in la siyaartoo dhan ayuu joojiyey maxaa yeelay waxay ahaayeen xadiiu cahdin bishirkin wa bibidca xadiiu cahdin bishirkin shirki bay ku cusbaayeen marka inta badanna qubuurta waxyaabihii shirki meelihuu ka dhici jiray meelaha ugu khatarsanay ahayd xitaa waad garanaysaan walu maa nazla shirku aw waqaca shirku fii bani aadam aw fi lbashariya kaanat bisababi اlqubuur ولا tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra halkaas ayuu ka bilowday marka sida aawadeed nabigeena sal allahu aleh ali wuu diidi jiray in la ziyarto qubuurta kadibna kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur fazuuruuha alآan fainaha tudakiru bilaakhira oo kamaa qaala sala allahu caleyh waali wasalam marka arrinta ayada marka fazuuruuhadaas wax gooni oo ragga muxuu lagu sheegay lama hayo inay ragga gooni ku ahayn waxyaabaha caddayna waxaa ka mid ah cumuumu qowlihi sala allahu oo rag iyo uma kala baxsana kadalika aydan sababta loo ziyaarana waxay tahay fa inaha tudakkiru alaakhira tadkiiru alaakhirana ragna u baahan dumarna u baahan masalada kale sababta loo ziyaarana waxaa ka mid ah fa inaha turiqu lqalba watudimicu lcayna watudakiru bilaahira ishii bay ilan ka keentaa qalbigay jilcisaa aakhiray xasuusisaa ragga bes uma baahna dumarkuna ay u baahan yihiin kadalika nabigana sal allahu aleh ali waslm xadiid uu soo saaray alimaam alxaakim walbayhaqi sanadkiisana uu saxiix yahay cabdullahi bn abi mulayka radia allahu tacala canhu arda uu ka wariyey caaisha um lmuminiin radia allahu tacala canha ardaha ah waxay leedahay wuxuu leeyahay caaisha waxay ka timid xagga qubuuraha markaasaan ku idhi ummilmuminiinay xaggeed ka imaaday markaasay tidhi cabdiraxmaan ibn abi bakr oo walaalkeed ah asidiiq waa ninkii tanciim cumrada ka geen jiray oo horteed geeriyooday qabrigiisaan ka abi mulayka nabigeena sal allahu aley ali waslem suumuusan reebin in qubuurta ay dumarka ziyaartaan markaasaa ah waxay tiri kadibna amar ayuu nabiga ku bixi alai slam in la ziyaarto saasay leedahay marka dumarka inay qubuurta ziyaartaan adiladaasi in badan kadalika aydan xitaa ducada caaisha radi allahu tacala canha ardaha wuxuu ku yidhi quulii markaad qubuurta tagto quulii waxaad tidhahdaa السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون xadiidkaasna waxaa weeyaan imaam muslim ayaa soo saaray intaasoo adilo ah oo waxaa weeyaan nabigeena sala allahu aleh ali wasalam ka sugan intaasoo adilo ah waxaa weeyaan amaba intaasoo hadal oo la dhihi nabigeenna qofka faray oo quuli uu yidhi waa caaisha marka qof duur iska joogo miya marka intaas akhrin qubuurta marka in la ziyaarto raggii dumar ay ziyaartaan sida raajixa noocaas masalada ku saabsan adilo soo aroortay oo nabigeena sala allahu calayh waali wasalam uu leeyahay xadiid saxiixa lacana allahu zawaaraati alqubuur ilaahay ha naclado gabdhaha qubuurta ziyaaradeeda daa'imo zawaaraat maba ka dulka caamba daa'iman wa abadan kuwaas waxaa habboon ay mxua culimmada leeyihiin in dumarka ayna badinin laakiin lafdi waxaa soo arooray lacana allahu zaa'iraati alqubuur naagaha qubuurta ziyaarta lafdiga munkar weeyaan waa daciif dacfiga sababtiisana liannahu munkar munkarkana waxaa la yidhaahdaa mukhaalafat adaciif liiqa liman huwa awaq minhu shaadkana waxaa la yidhaahdaa mukhaalafat iqa liman huwa liman huwa awaqu minhu saas weyaan marka mxuu ahaa shaadkana sidaa darteed dumarka inay qubuurta ziyaartaanna waxa dhibaato oo ku sugan haba yaraata lama arka weyaan biidn illaahi allaahuma idaa kaana wax dee caadi ahoo tikraarka waxyaabaha asbaabta dumarka loogu diida waxaa ka mid ah daa'iman wa qalbi nugul yihiin markay meeshaa tagaan waxaa laga yaabaa marka inay oohin iyo dhar jeexa iyo calaacal iyo bad aan loo joogin inay galanaya u badan tahay sidaa awgeed ayaa looga diiday weyan dumarka ooy ku haboon tahay inay yaraystaan xadiidka shan boqol ma ayadaa ka shan boqol iyo kow iyo siddeetanaad can buraydata radia allahu tacala canhu ardaa qaala wuxuu burayda qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam kuntu waxaan ahaa nahaytukum mid idiin diiday oo idinka reebay can ziyaarati alqubuuri qubuurta inaad ziyaarataan fa zuuruuha ee qubuurta muslim imaam muslim ayaa wariyey wa fii riwaayatin faman araada qofkii doono an yazuura alqubuura qubuurta inuu ziyaarto falyazurha ziyaarto fa inahaa maxaa yeelay tudakirunaa waxayna xasuusisaa bilaakhirati aakhira ayna xasuusaweynaa xadiidkaana waxaa soo saaray isna kadalika muslim riwaayadan dambe marka qubuurta nabigeena sal allahu aleh waslam waa ti uu diiday saxaabada inay ziyaartaan waxaa loo diidayna asbaabteeda waa mxuah qaybaan soo sheegay marka kadibna nabigeenna calayi sla slam wuxuu yidhi halla ziyaarto amarka marka caaisho ay ka hadlaysa waa fa zuuruuha ziyaarta weeyaan waadna sida usuuliyiinta iyo in badan culimmada ay qabaan haddii nahyi u yimaado nahyi haddii shay liska reebo shaygan lama ogolo waa xaaraan kadibna amar uu ka dambeeyo oo shayga isaga ahoo liska reeba liisfaro muxuu keensanayaa alwujuub wala alistixbaab ya alistixbaab sunnuu keensanayaa marka horaan waa laisu diiday fazuuruu haadaas marka waxay keenaysaa wujuub maya waxay keenaysaa istixbaab sidaasay usuuliyiinta intooda badan ayay qabaan calayhim raxmat ullah ayb xadiidka aad وعan caaشhaةa radي الlah tacalى canha وardaaha qalat waxay tiri um اlmuminiin kaana wuxuu ahaa rasuul rasuulka all sal allahu aleh waali wasalam kullamaa kaana goor alla goortii ay ahaatay leylataha habeenkeeda min rasuulilah rasuulka alla ay ku leedahay oo habeenka nabiga aad u soo hoyda yakhruju nabigu bixi jira calayhi salaatu wasalaam min aakhiri leyli habeenka gadaashiisa dambe intiisa dambe weeyaan ila albaqiici qubuurta baqiic la yidhaahda ayuu nabiga u kallihi jiray mxu assalaamu calaykum nabadgelyo dushiinna allah yeelo daara qawmin qolo muxuu ahay daarteediyey muminiina ee mu'miniin ah wa ataakum waxaa idin imaaday ama idin yimid maa tuucaduuna wixii laydin yaboohi jiray oo laydin yaboohayay wa idin imaaday inaad geeriyoon doontaan hadan berrina mu'ajaluuna dib baa idinkuga dhigayoo qiyaamihii ayaa berri idinka horreeya weeyaan wa inna annagana in shaa allahu allah hadduu doono subxaana wa tacaala bikum adinka ayaan laaxiquuna idin soo haleeli doonaa waa idinka daba imaan doonaa keligiin meesha kuma ahaan doontaan allaahuma allahw ikfir u dhaaf liahli baqiic dadka qubuurta baqiic alqarqad ee geedka qarqadka la yihahda muxuuha ah, u saaxiibka ah ilaahayow dadka ayaga dembigooda dhaaf oo u naxariisa ayuu nabigayuu dhihi jiray marka xadiidkan habeen kasta oo caaisha uu nabigeen usoo hoyday sala allahu aleh waslm iyado ay ka warramaysaa sidoo kale waxaa dhici kartay in habeen kastood xaasiskiisa kale markuu hoydana inuu saa samayn jiray laakiin hadda meeshan waxaa ka cad habeenka ayada uu soo hoyda radia allahu tacala canha wa ardaha inuu aakhiru leylkan durbaxa kadibna qubuurtuu aadi jiray qubuurta baqiic iyo xujrada caaisha umulmuminiin radia allahu tacala canha wardaha haddana uu nabigu ku duganya calayhi salaatu wasalaam intay isu jiraan waa ugu badnaan ugu badnaan waa saddex mitir ugu badnaan waa ugu badnaan halkan ilaa naynkaun ama teenka ugu dheeraan hadday u dheerta waa intaan teenka oo kale oona meel furan oo bannaan ah intaas ayada uu nabiga alai sl slam lakin geedaa ku oli jiray berigii hore hadda laakiin waa muxuu ahaa mutuleela saaran ilaa qubuurta laga gaaran qubuurtaan kor yara qaadanoo muxuu ahaa meel yara buur ahaanahay saaranta qubuurtaas marka nabigeena sal alla ly intuu taga habeen kaste ayaad kadibna aakhirleylka uu ilaahay u baryiri subxana wa tacaala saas samayn jiray marka qarqadka geedka la yidhaahdo waa geed dhigri ay culimmadeena dhihi jireen aniga koley geedan aqaano ma ahan marka ciddi dhigri taqaano umbaa taqaana dhigri yaa yaqaan ma taqaanaan geed noocee wey sheekh cabdalla haa haa ma dheeraadaa mise waa geed gaaban ma geed gaabana mise waa geed dheeraada dhexdhexaad qodaxna ma qodax ma qodax qodax ma qodax qodax ma lahan amoorka aad aad jaak la khayra ayb marka geedkaasna waa geedka nooca geedkaasaa ka bixi jiray oo aad mxuah looga yaqaanay sidaas marka darteed magacii ayaa soo mxuu ahay haddana waa lagu aasaa qubuurta ila alaan baqiic ilaa laaan qof alla qofkii geeriyoodo mxuu aha madiine ku dhinta masjidka nabiga lagu tukada caleh salaatsalaam kadibna qubuurta baqiica lagu aasaa aabada ay ku jireen oo mxuu ahaay fatima binti rasuulilahi iyo nabiga cala sla slam adeerkiis iyo raggii abu hurayra iyo radia allahu tacala canhum jamiican nabiga iyo dayaalkiis aleh slat slam iyo xasaska nabigeena aleh slat slam iyo meesha ay ku jireen ilaa dadka laguma aas hadda qaybta saxaabada gooni ay xiran tahay dadka laguma aas laakiin qaybihii kale ayaa dadka lagu aasaa ila alaan qubuurta baqiic dadka lagu aasaa aadqubuurta saxaabada waxay soo xigtaa albaabka marka la galo oo qofka markuu albaabka saad ugu gala mxu insha alla qofki tago allah noo yeesira subxana wataala inaan tagna xajka iyo muxuu ahaa ziyaarada madiinaba qofka markuu mxu qubuurta saa u gala dhanka wejiga ah ilaa dhanka bidaxda ah ilaa taqriiban ilaa konton mitir inta ah inta iyadoo qubuurta saxaabada weyaan kadalika waxaa ku aasan meesha iyada alimaam maalik imaam daar ilhijra ayaa ku jira oo ragga meesha ku jira ka mid ah imaam abu xaniifana wuxuu ku aasan yahay iyo khadiija bint khuwaylid ishi baan insiiye maka mucallay ku jiraan qubuurta mucallaha oo muxuuah markii loo socda mina xaggeed ay ku jiraan weeyaan radia allahu canhum waraximahum xadiidka aad wa bn cabaasin radi allahu tacala canhuma qala bn abdilahi bn cabaas qaala wuxuu yidhi bn cabdilahi bn cabaas mana rasuul rasuulka allah wuxuu soo maray biqubuuri lmadiinati magaalada madiina qubuurteedu soo maray fa aqbala calayhim kadibna nabigu ku jeestay oo qubuurtii ayuu ku jeestay biwajhi nacam xadiian ka bode nacam haldhun sooma hal laga maarmi karo miya an boqol iyo saddexi siddeetanaad xadiidka ah wa can buraydata qaala wuxuu yidhi burayda kaana wuxuu ahaa rasul rasulka al sal slam yucallimu mid bara idaa kharajuu markay u baxaan ila almaqaabiri qubuurta markay u baxaan an yaquula inuu yidhahda qaa'iluhum kooda muxuu ahay dhaha inuu yidhaahda assalaamu calaykum nabadgelya dushiinna allaha yeela ahla diyaari yaa ahla diyaar daarta ahalkeediyey oo min almuminiina muminiin iyo walmuslimiina muslimiin ka kooban wa inna annagana in shaa allahu allah hadduu doono bikum adinka ayaan laaxiquuna idinsoo haleeli doona waan ka doomaan doonaa as'alu allaha ilaahay baan weydiisana lana annaga iyo walakum adinkaba alcaafiyata cafin ayaan ilaahay noo weydiisanaa aan noo weydiinaa weyaan rawahu muslim taas in la dhahay uu nabiga calai slam ayuu bari jiray qubuurta marka la aada marka siyaaqda iyo alfaadda waa kala duwan kadibna naftii aad mxuu ahay aad ugu sheekayso inaad qolyahaas iyo asxaabtaada iyo dadkii aad taqaan muslimiintan adna aad socotid intaas waa muhiimadda weeyaan adducaau ahdaafta loo muxuu ahay ziyaarta qubuurta waa laba hadaf sida asaaska u badan tan koobaad in waxaa weeyaan ayaga loo ducooy ilaa camalkooda wuu go'oy camal dambe oo ayaga la imaan karaan malahan intaanan ka ahayn intii uu nabigeena sheegay sal allahu aleh tan labaadna waxaa weeyaan in lagu soo waana qaato oo waana qaadasho ay qofku unoqoto weyaan tudakir alaakhira xadiikaaaad waan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma cabdullahi bn cabaas allah ka noqday qala wuxu yhi abdullahi bn cabaas mara waxaa soo maray rasuululahi rsulka all sal allahu aleh ali waslem biqubuuri lmadiinati magaalada madiina qubuurteeda soo maray fa aqbala calayhim wuxuu marka la qaabilood kula jeestay biwajhihi wejigiisa shariifka sal allahu aleh waslem faqaala kadibna nabigan wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabadgelyo dushiina allaha yeelo yaa ahl qubuur ahlu qubuuray yakfir ullaahu alla ha dhaafa lanaa annaga iyo walakum adinka hanoo dembi dhaafa alla antum adinka waxaa tihiin salafunaa kuwa naga sii horreeyey celalyadanaga ayaa tihiin wanaxnu annagana bil ahari waa idinku raad joognaa oo waa maxaa weya waa idinsoo daba soconnaa rawahu tirmidi ayaa wari imaam tirmidi wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiiun xasanun waa xadiid xasana weeyaan cudur yara ku jira weyaan waa aciif naam baabu karaahiyati tamanii almowt mowtka in la tamaniya karaahinimadeeda ayuu u baab yahay in mowtka qofku u tamaniyo oo mowtka uu degdegsado ood mowtka jeclaado ood mowtka mxuuah dalbado waxaa weeyaan karaahinimadeeda ayuu baab yahay bisababi durin dur iyo dhibaato asiibtay awgeed oo nasala ku degta bihi qofka isagao mowtka tamanina walaa ba'sa dhibna ma lahan likhawfi lfitnati fitna baqid laga baqa awgeed fidiini diinta in layska fidneeyo baqitaan laga baqa awgeed in mowt ilaahay loo weydiisto ama la tabaniyo dhibaato ma laha ayuu leeyahay sheekha calayhi raxmatullah baabkana saasuu baabaysta weyaan marka xadiidkan amaba baabkan qofka mu'minka ah daa'iman intuu nool yahay bayna khayrayn intaad nooshahay mu'minna aad tahay laba shay unbaad u dhexaynaysaa dembi horood la imaaday inaad ka tawba keento oo taa'ib ahata daa'iman wa abadan tusaale ahaan salaad kasta ood ka baxdid maxaad ku bilaabaysaa alaa maraad saddex jeer baad ilahay waxaad weydiisanaysaa dembidhaaf nabigeenana sala allahu aleh waali wasalam waatuu dhihi jiray yaa ayuha annaas tuubuu ila allahi wastafiruuh fainii atuubu fi lyowmi mara aniga maalinta boqol jeer ayaan tooba keenaa riwaayad kalen waxay ahayd weliba qalbigayga arrinta ayada ah waxaa weeyaan waxaan dareemayaa taqsiir iyo gaabin anoo dareensan ayaan maalinta waxaan tooba keenaa boqol jeer qofku markuu salaada subax tukadoo kale inuu boqol jeer illa u tooba keeno si maalintii ay ugu dhacdo ayuu la imaanayaa qofku markuu xataa dadka qaar markay wax qaabdaran arkaan astaqfirullah ay qof dembi ku jira markay arkaan iyagii ayaa dembiga isagaa ka istikfaarsada saas ma dhacda marka qofka muminka marka daa'iman inuu mxuu ah isaga dembi uu galay uu ka tooba keeno iyo inuu darajo iyo xasanaad biirsada ood kororsado labadaas ayuu udhexaynayaa qofka muminka daa'iman wa abadan sidaa darteed sida awgeed qofka inuu yidhahdo ilaahaw idil ilaahu nafti qaad ilaahay u isoo dadeji inuu qofka saas alla baryo nabigeenna wuu diiday sal allahu aleh ali markay khaasatan arrintayda u keenayso xanuun qabtay baahi iyo muxuuaha dhaqaale xumi qabatay dulmi iyo xabsi dhibaato loo geystay iyo wixii la mid ah adduunkan ku saabsan lidurrin nazala bihi dur asaga ku degay awgiis inuusan qofka u tamaninin mowt ayuu nabigeena sal allahu aley waslm diiday waa diiday sheekha marka imaam nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay ilaa qofka diin ahaan inaad dur uga baqa diintiisa waxaad ka yaabay in la gaaleeyo waxaa laga yaaba qofka in dur iyo loo geysta in waxaa laga yaaba halkaas inta laga saara mishaar ciyaadan billaah kadabna yidhaah irjic can islaam ama maskaxda laga saara dadkana isku iimaan ma aha isku iimaan maaha dadkii marka markaas hadduu marka ka baqa in diintiisa laga fidnayo gaalnimo inta lagu rida amaba mxuu ahay dulmi ama bidca lagu rida kadibna aad saas ku naargala hadduu ka baqa inaad ilaahyow intay arrintaa igu dhicni dhaaf inuu yidhaahdo arintayda dhib ma laha ayuu sheekh ileh caleyh raxmatullah xadiidka amaba aayadda xadiidkunba ka bilabana sooma xadiidka shan boqol iyo shan iyo wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda ana rasuula allah rasuulka all sala allahu aleyh waali wasalam qaala rasuulkeenna wuxuu yidhi laa yatamanna miya idiin qormays yatamanna ya maqsuuramidinkugu taala meesha nacam laa yatamanaa yuusan dhararsanin uusan jeclaanin axadukum midkiin almowta geeri yuusan dhararsanin yuusan jeclaanin weyaan imaa muxsinan inuu mid wanaag la imaada yahay falacallahu waxaa laga yaabaa yasdaadu inuu wanaaggii muxuu aha qofkiisii kororsado oo sii ziyaadsada weyaan wa imaa musii'an iyo qofka inuu yahay qof xumaan la imaaday oo xumaan ku dhex jira inuu yahay falacalla waxaa laga yaaba yastactibu inuu soo noqdo oo d ilaahay subxana wataala tooba keena laga yaabaae waxaa weeyaan qofka yuusan mowd degdegsanayuu nabiga ilahi sal allah aleh ali wasalam uusan jeclaan muttafaqun caleh wahada lafd lbukhaari wa fii riwaayati limuslim riwaaye oo imaam muslim u wariya abi hurayrata radi allahu anhu arda can rasuulilah rsulka all uu ka wariy sal allah alay slm qaala wuxuu yidhi laa yatamanaa yuusan jeclaanin yuusan dhararsanin axadukum midkiin almowta geeri walaa yadcu bihi yuusan geerin alla ku tugin wayaan od alla ka tugin geerida min qabli an yaatiyahu intuusan imaanin ka hore geerida ayagaaba iska imaan doontaba laakiin adi ha horanin oo ha dhararsanin inahu ay annahu liannahu maxaa yeelay idaa maata qofka markuu dhinta inqataca waxaa goo camalahu annahu in laga dhigo oo litacliil ay ahaato anahu ay linahu amaba istinaaf inaad ka dhigto inahu aad labadaba dhib ma lahan labadaba dhibaato ma lahan annahu liannahu maxaa yeelay idaa maata qofka markuu geeriyoodo inqaaca waxaa go'a camaluhu camalkiisa ayaa go'o wa inahu sha'niye laa yaziidu lmu'mina qofku mu'minka uma ziyaadiyo cumruhu umrigiisa uma ziyaadiyo ilaa khayran khayr mooyane qofka hadduu marba mu'min yahay cumrigiisa iyo mxunoolashada sii noolaana khayrun buu u kordhiyaa weyaan xadiidka waxaa wariyey qaybtaa dambe imaamulbukhaarina wuu wari weyaan kadalika muslimna wuu wariyey nacam sidii horey buu sheegay xadiidka shan boqol iyo lix iyo siddeetanaad wacan anasin waxaa laga weri radi allahu tacala canhu arda khaadimi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam uu yidhi sal allahu aleh ali waslm laa yatamanayanna yuusan tamaninin yuusan jeclaanin yuusan dalbanin axadukum midkiin almowta geeri yuusan dalbanin lidurin dhibaato awgeed oo asaabahu ku dhacay fain kaana hadduu yahay laabudda lagama maarmaan faacilan mid samayna oo mowt tamanina hadduu yahay falyaqul ha yidhaahdo allaahumma allahayow axyinii inoolay maa kaanat alxayaatu nolosha intii ay tahay khayran mid ii khayr badan lii aniga oo watawafanii ee oofsa oo nafta iga qaad idaa kaanat markii ay ahaato alwafaatu geeridana khayran mid khayr badan lii aniga muttafaqun calayh haddii marba ay arrinta kugu adkaato oy qasab noqoto inaad muxuu ahaa alla geeri ka barido waxaad tidhahdaa rabbi oo haddii ay khayr ii tahay geeridana io oofsa haddii ay nolosha khayri tahayna hay oofsan naam inoolay saas in lagu ducaysta ayuu nabigeena sal allahu aleh ali wasalam faray xadiikaaaad wacan qays ibn abi xaasimin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi saxaabigaas qaala wuxuu yidhi ninka la yidhahda qays dakhalnaa waan galnay calaa khabaab ibn alarat saxaabigaas jaliilka ayaan u galnay nacuuduhu annagoo booqanayna waqad igtawaa walxaal qad igtawaa isagoo isgubay oo xanuunkii awgiis ayuu dab iskugu gubay weyaan saxaabigaas sabca kayaatin toddoba muxuu ahay meelood ayuu iska gubay weyaan fa wuxuu yidhi saxaabiga asaga ahaa oo khabaab ibnuarat maxaa weyaan raggii asaabiquuna alawaluun wa inna asxaabana asxaabtanaga iyo saaxiibadanaga aladiina kuwaasoo salafuu tageen madow way tageen way dhaqaaqeen weyaan walam tanqusum ayadoyna ka nusqaaminin addunya adduunyada ajarkooda ayada waxba ka nusqaaminin ayay ilaahay xaggiisa aadeen wa tacala waa geeriyoodeen wayaan wa innaa annagana asabnaa waxaan asiibnay maa shay baan asiibnay maal laa najidu lahu aanan u helaynin mawdican boos ila turaab carre inaan gelinni ama mxua dhooba i ku dhisno amaba aanba mxuu ahay dhulka ku xasayna oon dhulka ku qarina mooyane maal intaa ayaa annagan aan asiibnay helna weyaan bangiye ilan ma walowlaa ana nabiya nabiga hadduusan ahayn nahaanaa mid naga reebay an nadcuwa inaan ku ducaysana bilmowti geeri la dacawtu bihi waan ku ducaysan laha ilah idil baan dhihi lahaa saasuu le saxaabiga radi anhu arda uma intaa kadib waxaa dhihi qays ataynaahu waan u imaadnay maratan mar labaadaan ku soo laabannay maalin kale weeyaan wa huwa yabni asagoo dhisa xaa'itan derbi dhisa lahu isaga derbi ayuu dhisayaa beer iyo wax noocaas ayuu dhisaya amaba derbiu dhisanayaa faqaala wuxuu yidhi ina almuslima qofka muslimka layujaru ajar baa laga siiyaa fii kulli shayin shay la arko oo yunfiquhu uu nafaqeeyo ila shayin shay ma oyane oo mu'minka uu geliyo hada turaab carradana dhisa iyo derbigan aan wado wuxuu geliya waxaanan ma oyane wax kale ajir baa laga siiya weyaan laakiin midaan carrada ajir lagama helay saasuu kala jeeda muttafaqun calayh wahada lafdu riwaayat lbukhaariy xadiidkan ninkan la yidhaahdo habaab ibnu arat radia allahu tacala canhum ardaa markii aad qays u soo galay oy soo booqdeen waxay la kulmeen isagoo isgubay isagoo guban oo toddoba muxuu ahay isku dhuftay meelood iska gubay ayay waxaa weye ahl soo galeen waadna garanaysaan in nabigeen uu sheegay sala allahu caleyh waali wasalam caafimaadka inuu ku sugan yahay dhowr shay waxaa ka mid ahaa awkayatan binnaar in dab isku guba caafimaad inay tahay nabigu sheegay sal alla alay slam dhaqanka waa taqaanaa nin aan gubnayn dadka hore ah, waa naadir mid labadan ka guban labadaana ugu daran sooma kuwan qooraha iyo madax aad looma ark lakiin labadaana ugu daran iyo kuwa inta ka guban aad xataa looma ark lakin waxa ugu daran kuwa wejiga baarta halkaas lagaga aadi oo waxaa leeyahy wejiga ayaa soo boodi haddii aan labada lagu dhijin markaasaa gadaal looga celinaya marka dadkaas iyagoo noocaas ah Eh, ficilka asaga nabigan wuxuu yidhi waan ummaddayda waan u diidaya waxaa loogu diidaa sababta maxay tahay aaaartaas aan ba'ayno mxuu aha oo meesha weligeed canug asagoo laba jir a la gubay markuu jir dhaawacu ku yeelaa waa mushkilad hadduu xataa dhaawac caadi ahaan laha waxa laga yaba in iska baabilaha dabka caadi maahan ilan wixi dhan wada zuulinaya marka saxaabigan hadda muxuu sameeyey waa isgubay marka hadalka iyo ficilka saxaabigan culimmada waxay leeyihiin qaar ka mid ah, ama ka mid ah in ay nahyigaas u yahay tanziih karaaho inuu yahay uusan litaxriim ahayn saas ayay waxaa weeyaan ay ku xambaarayaan calayhim raxmatullah midda labaad ninkaa saxaabiga ah in mowd bini aadamka ama qofka muminka uu alla ka baryo waa diiday oo nabiga inuu muxuu u diiday ayuu sheegay tan saddexaadna masalada ku saabsan wuxuu caddeeyey in qofka muminka wax kasta ood sameeyo in ajir laga siiyo oo nafaqeeyo ilaa wixii aad wax ku dhisa mooyane macnaha isaga marka hadii aad gurigi iska dhisato ajir lagaama siinay wa saasa hadda macnaha daahirka ah macnaha kaas maahan macnaha waxa weeyaan qofku waxuusan u baahnin guri baad iska dhisaya qofka walaa yaxtaaj lahu iska dhis saxaraha wax iskaga dhis halka wax iskaga dhis danka ma lahan cidka faa'idays ma lahan waxyaabahaasoo wax la diida laakiin qofka inuu naftiisa wax u dhisto ood isku astura ood ciyaalkiisi ku astura iyo ahalkiisii muxuu ahaa martidii iyo masaakiintii diifaankii dhammaan aad muxuu aha ugu dhiga meelay degaan amaba aad ka faa'idaysto business iyo wax noocaas ka samaysto wax dhibaata haba yaraato ku sagan lama arko weyn laakiin macnaha waxaa lagu culimmada ay ku fasireen calayhim raxmatullah wixii qofka uusan laa xaajata lahu uusan ka faa'iidayn dan aad ka inuu meelahaas kaga dhiso kufaan iyo hadda waxaad arkaysaa qusuur qaara dadka mxuu ahaa iyo ragga madaxda qaar ka mid a qasriyuu qofkan qasriga isaga waxaa laga yaabaa inuu mxuu xaafad silii la markuu qasrigaa dhiso waxaa laga yaabaa markuu toban sana ama toban iyo la jooga hal maalin waaxid yowm in mxuu ahaa boqorkii uu magaaladaas imaado ama madaxweynuhu magaaladaas imaado maalinta ayada la istikhdaamo oo ladhex boodboodo inti kale labaatanka sano xirnaanaya ama toban sano xirnaanaya ama toban sano xirnaanaya waxaa soo kale waxyaabaha khatartaa waana magaalo kaamil ah shaqaalaha marka inta ayada ka shaqaynaana waxaa laga yaba dhowr boqol inay noqdaan shan boqol kun shaqaale inay joogaan oo rigli ay joogaan ka shaqeeyaan hadaf kalena ma lahan markuu boqorkaas ama ninka madaxa magaaladaas imaado ilaan caasimaddii ma ahane magaalo mxuu aha degma ah oo kale in aad kusoo dega bas waxaana ku filnaan lahaa meel yar oo gobnatoraha uu leeyahay amaba hoteel caadi ama fulaan waxyaabahaasoo kale waxyaabahaan khatarta ah oon laga helayn inay ka mid u badanta weyaan bal in laisweydiiyan waa dhici kartaaba xadiidka baabulwaraci xalaalmaradka ayuu u baab yahay iyo tarku shubahaati waxyaabaha isdhex oo isdhex oo maxaaraan baa maxaalaal aanaad u kala cadeen in qofku iskaga taga fadliga iyo wanaagga ay leedahay iyo waraca xalaalmarannimada ayuu baab yahay weyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi wataxsabuunahu waxaad u malaynaysaan hayinan mid aad u fudud wa huwa arrinka isaga iyo hadalkaasna cinda allahi alla weyne agtiisa cadiimun waa mid aad u weyn weyaan saxaabadii nabigeena calayhi salaatsalaam markii axaadiisa ifkiga ay dhacday oo lagu been abuurtay ummuna ummulmuminiin caaisha radi allahu tacala canha ardaha lagu been abuurtay saxaabadii warkii qaar baa iska sheegsheegay oo meelihii wixii la sheegsheegay qaar muxuu ahaa saasaa la sheegay waxaasaa la sheegaya wax u jiraan iyo qaarkood haakada rabbi marka wuxuu leeyay wataxsabuunahu hayinan wax sahlan baad u malaynaysaan inaad iska dhawaaqdaan ood waxaad sheegsheegtaan wa huwa hadalka isagoo sheegsheegteen oo xataa mararka qaar qalbiga inuu sinjir laga yaabo oo dee iswaraysiga iska ahaa cind allahi caiim lowlaa id samictumuuhu qultum maa yakuunu lana an natakalama bi hada waxaad u dhihi weydeen annaga inaan waxaas ku hadalnaa maba suuragalno maahaba subxaanak ilah adaa nasahan hada buhtaanun caiim kadibna waxaa la yidhi yacidukum allahu an tacuuduu limilihi abadan ilah wuxuu idinka wacdinaya oo idinka digaya inaad wax noocaana ama wax u dhow aad ku laabataan weligin marka qofka mararka qaar waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo hebel waa tuug tusaale ahaan hadda qolyahan hadda mas kale daa'iman waa la tuumaa soo mogdiin eh, tuug wey lacagtii isagoon baa muxuu ahaa jeebka ku shubta oo madaa ma hubtaa lagu yidhahdo ku marqaati kacban ku marqaati furi kartaa hadda annaga waxaa naga dhadhacsan inta badan dadka ka dhadhacsan dadka ninka mas-uul oo muslim ah ama boqor ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo amaba wasiir ha noqdo amaba baarlamaani ha noqdo oo nin muxuu ahaa lasoo doorta ha noqdo amaba gobnatoro ha noqdo wamaa ilaa dalika oo dee muslimiinta gacanta ku haayo haaliban inuu muxuu ahaa wax isdabamarina saasaa naga dhadhacsan hadda yaa annaga naga mid ahoo dhihi kara maanta nin hebel cadaalad baan u haystaa waa lagu dhegany afki qalbigii ha laga qaba haddana carabkii ayaa lagaga dhawaaqi tuugo waxaan weliba waxaa laga in la camim waxaan kulli tuugo waa ya waxba adiga tuug hadduu yahay hadalkaada tuug aad tiri tuuganimada mauga baxa waa maya qofkaan midda kale waa muslim waxaa kuu taalla marka wanusxu likulli muslim qof kastoo muslim inaad u naseexaysaa kuu ma gaarsiiso naseexadii waa maya isagin waxba maadan gaarsiinin oo maadan nafcinin adiga dembiga dabarka u riditay waaqicii wixii ka jir waxba kama bedelmin waxaa soo marnay anigi wadaadkoo kale shali nimin muslimiin ah oo libis culamo xiran oo jidka taagan oo ku tuugsada oo wax ku weyddiista masaajidda wax ku weydiista amaba run ha ahaato ama been ha ahaato markaan soo marnay wadaadkala socda waxaan ku yidhi nimankan maxay yihiin markaasuu yidhi waa tuuga saaa anigana saasa ga dhacsan oo isku caqiidaan ka nahay tasarufaadkooda iise waxyeela markii la fiiriyo saas amaba xaq aan ku ictiqaadin ama baatil aan ku ictiqaadin saasaa naga dhadhacsan marka waxaan ku yidhi marka nimankan haddii xataa ay tuuga oo sida hadda la sheega ay suncadii diinta dileen oy beenaalayaal yihiin oo ay khaa'imiin yihiin oo dulli ay u soo jiideen magaci islaamka ay usoo diideen oo khayraadka xataa ummadda ay la bixi lahaayeen ay u malaynayaan hadduu muxuu ahay nin sheekhoo weyn istaago iyo kan dee yaa yaqaan kulli cimaamada la wada wataa garkiyaa la wada leeyahay khamiisaa la wada wataa baarak fiikum aa jazakum allah khayran wahaakada waa la ducaynayaa mikrofona la haystaa intana mikrofona la haystaa wix moogta waa khaldulxaqa bilbaatil wa waa balaayo imtixaan wa marka dembiga ninkaas uu xambaara runta dembi maahan waa sad an khayraat aad sababu noqonaa mogta ninka asaga waxaan ku yidhi laakiin adi weligaa ma tagta ninkii ila socday saaxiibkii ahaa markaas yir uma tegin anna uma teg weligaan ku ihi marka qalbigu maanun muxuu ka xamannaa markaan ugu roonnahay qalbigu inkaarle in ku rid qalbiga haddii kan markii lasii maraaba lacag maraaba waa lagu tuuraa laakiin qof bini aadan u tagay inteenna hadalkaan fadhido ragga igu nasaxi ma nagu jiraan ya meeldheerbaadinbama-uuliyiintaas iyo kuwaas hadda waaba laga yaaba meelo iyo weyn iyo amaakin tuham ay ku jiraan qaarkood moogta laakiin kuwan hadda dhadhow halkan jooga cid u tagta ina jirnaa laga yaaba oo la yidha inkaarqabooyin wa waxaa dhici karta ninki waxaan kula telay marka dhihi waxaad samaynaysaa ninkaan u tag intaad ninkaan u tagto aayar wakhti iyo aad yara degan yahoo zabuunkiisii kastamkaadu ku yaryahay ood meesha kaligiis taagay u tag la hadal bal arrintan eh, warayso wuxuu haaya wixii laga aaminsanya uu sheeg xumaanta arrintan ay leeda u sheeg shaqo inuu haay inuu shaqahayna u sheeg haddii ninkaan marka muxuu ahay aad isfahantaan aan lacagu aruurinna kadibna aan radiiladan iyo dembigan aad ku jira aan ka soo dhex saarna anu ururina kadibna ku shaqaysto oo wejigiisi mxuu ahaay su'aasha iyo beenta ha kaga kaaftooma isdiintii aad ceebaynayn ceebta diinta meesha ka qaadno ani umatagi karuhi laakiin ragaanu diraana qaadnaa iska dhaaf rag u diri hadda raggii koley ku maqan yihin marka waxaan kala jeedaa in qofka uun lagu sii dayo uun mxuu ahay inkaarqabo uun la yidhahda waxaa ka habboon in qofkii loo naseexayo waxay yidhahdaan an tuwallica shamcatan waaxida khayru min an talcana alaam inaad mxuu ahaa meel mugdi aad soo gashay masjidkaan aad soo gashay inaad mxuu ahaa aad kabrid intaad qaadato kadib hal xabo shumac aad shido ama aad telefoonkaag intaad la soo baxda aad meeshii mxuu ahaa kulli bahla waxay leeyihin meeshii laga shidaaya aad wax ankaa qabooyan masjidka intaana dhaqaala soo gasha intaana muslimiina ku tukada motoru leeyahay kan kale weyaan may ka taxadiraan intaad dhihlayd waxaa lagu qaata adoo muxuu tooshkaaga ummadda ku caawiya soo ma marka arrinta ayada waxaa weeyaan waa arrin muxuu ahaa imtixaana xaqiiqatan oo loo baahan yahay in laga digtoonaado wa taxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allaahi cadiim waana lagu halaagsama xaqiiqatan dad badan ayaa taa iyadaas qof baa suuqa lagaga bixinayaa arrin beena hal nin sheegi golow ku dhex ridi ma hubsadaan marka waa in arrimahaasoo kale aad iyo aad looga taxadira weyn ikhwatilkiraam si dembiga mxuu ahay dembiga ummado kale ay leeyihiin dhabarka u saaranin xasanaad aan la hennay ku dadaalnayna ay mxu ummad kale u qaadanin ayagoon abaan looga haynin waqaala tacaala allah wuxuu yidhi ina rabbaka rabbiga labilmirsaadi rabbi sugasha qofka muminka mirsaadka waxaa weya qof baad mxuu ahay ugu jirtaa aad sugaysaa ood leedahay mar ay soo gaaro waxaa weya waad sugaysaa marka rabbi subxaana wa tacaala daalimiinta iyo dadka diintiisa ku ciyaara dadka xumaanta la imaada ilaahay subxana wa tacaala inuu walaa taxsabanna allaha haafil camaa yacmalu aalimuun ilaahay mid mxuu ahay aanan ogsoonayn ama hilmaamsan ama aan kalayn maahan mirsaad buu jira wuu koranaya wuu sugayaa rabbi subxaana wa tacaala inamaa yuahiruhum lyowmin tashhasu fiihi alabsaar xadiidka aad wa can nucmaan bn bashiir radi allahu tacala canhuma qala wuxuu nucmaan bn bashiir samictu waxaan ka maqlay rasuul allahi baan ka maqlay sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka laan ka maqlay qoli isagoo lah ina alxalaala xalaasha bayinun waa ay caddahay xadiidkan intaan kusoo marnay intee kaloon kusoo marnay ya meel kale ku sheega arbaiin intee kale abaajimraan ka soo marna cumdahana culama allamasaanaba aan isku ogeyn bahasha saan iskuma ogeyn maa haakada turid ilubel yaa sacad arbaciinku waa isku waafaqni sooma intee kaleon ka soo marna abaajimraan ka soo marna ya ya cumdaha ma ka soo marna ma la hubaa ayib cilmi aad ka shakayso cilmi aha taas qabsada cilmiga sideedaba aan qawaacidda iyo habaadka lahayn qofka xambaarsan ma sidaas haddaa la yidhahda shakiya geli kaas cilmi lama yidhah kaas waxa la yidhahda shaki xaqiiqa arrintaa ogaada qofka aqoontiisa aynan mu'asalka ahayn si degdeg ah looga shakilina wuxuu aaminsanay nin walba soo fiirnayfaryadoo ka baxaya isagoo xaq wata ayaa waxaa weeyaan yani dabaylyaan lagu furi un tashiishyaa lagu furi big marka cilmiga hala taasiri ikhwaani wixii aad qofka u barto ha noqdeena wax la huba ha noqdeena khaasatan axaadiista noocan oo kale iyo meelihii ay kugu soo mareen aalib cilmiga waa inuu mxuuah meel iska saaro aqala shay haddii xataa aadan xifdinin inaad ogaato ku jiray waa inaad ogaato inaad ku jira kitaabka mxuu ahaa ku jiray eh, eh, mukhtasar saxiix bukhaari inuu riyaadka ku jira inuu mxuu ahaa arbaciin ku jira inaad arrintayd iska xaqiijiso waa arrin muhiim ah khaasatan axaadiista madaaru lislaami calayha lagu sheegay oo mxu qofka inuu uusan aqoonin aan lagu cudurdaarayn ina alxalaala xalaasha bayinun waycadaha wa ina alxaraama xaraamtana bayinun waycadaha wa baynahuma dhexdooda umuur eh, baynahuma mushtabihaatun waxyaaba isu egeg ayaa dhexdooda ahaaday weeyaan oon labadaba ahayn laa yaclamuhunna aynan ogeyn kaiirun in badan oo min anaas kami dadka ka mid a ah. faman duulkii ittaqa ka baqa ashubahaat waxyaabaha shubahaadka ka baqa faqad istabra wuxuu bannaanka dhigtay ood badbaadsaday lidiinihi diintiisa waa badbaadsaday i wa cirdihi nasabkiisa iyo sharaftiisana waa badbaadsaday waman waqaca qof ku dhaca fi shubahaat shubahaadka seed ugu dhacaya ka raaci qof muxuu la jiro ayuu la tooyahay xoolo la jiro ama geel ama ari ama lo omaa ilaa daalika oo yarca kadibna ku ilaaliya xoolihii xawla alximaa sharmadii amaba xuduudkii agagaarkiisa iyo mxu wareegiisa ku ilaaliya weyaan yuushiku wuxuu qofka u dhow yahay oo shakila'aan muxuu ahay ah, khatar ugu jira an yartaca inuu muxuu ahaa daaqo ama daaqsiyo fiihi xoolihii aad ilaalinay inay meeshii daaqaan oo mxuu ahaa dhex galaan ayuu qofka khatar ugu jiraa weyaan kow allahoya wa inna likulli malikin boqor la arka wuxuu soohin ayuu leeyahay iyo mxuuah xuduud allahoya wa inna ximallaahi alla soohintiisa iyo xuduudkiisa maxaariimi waxyaabihi u xaaraam yeelay weeyaan allahoya wa inna filjasadi jirka waxaa ku sugan mudqatan in yar oo xinjir ayaa ku sugan weyaan mudqa in yaroo mxuuah waxaa ku sugan cad hilib ayaa ku sugan mudqa idaa salaxad haddii ay suubato inta la calaaliyo calaaliyo ayaa mudqa la in yaroo kooban hilib weyaan waa qalbigii idaa salaxat haddii ay suubato salaxa aljasadu jirka uu suubadaa kulluhu dhammaantiis waidaa fasadat haddii ay fasaada mudqada ayad ahna fasada waxaa fasaada aljasadu jirka kulluhu dhammaantiin alahoye wahiya taana alqalbu waa qalbiga weyaan muttafaqun caleyh warawayaahu min turuqin bialfaadin mutaqaariba turuq kala duwan way kusoo wariyeen bukhaari muslim iyo lafdiyo isku soo dhadhan weyaan nabigeena sal allahu aleh ali waslm xadiidkan waa xadiidka oo mashhuurka ahaa oo qofka muminka daa'iman wa abadan inuu xalaasha xaggeeda xigsado xaaraamtan iska ilaaliyo kadalika waxyaabahan maxalaalmasay tahay aad leedahay marba haddii shaki ay kaa gasho meeshaan duurka mar weyaan xadiidka aad waan anas ibni malik radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sal la slam wajada wuxuu mxuu helay tamratan hal timir ah oo fi ariiqi jidka mxuu taal ayuu nabiga helay calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi lowlaa annii aniga haddii ahayn ahaafu mid ka an takuuna inay ahaato min asadaqati zaka sadaqada meeshan waxaa loola jeedaa azaka nacam sadaqadii caaligeed waa noqon kartaa min asadaqati zakadii iyo sadaqadii haddii aanan ka baqaynin la akaltuha waan cuni lahaa ayuu nabig yihi sal allah alay muttafaqun calayh maxaa yeelay haddii zaka ay nabiga xaaraanay ka tahay uma sidaa darteed wuxuu ka baqayaa nabiga ala sla slam halkaas timirta oo dhacday inay sadaqata inay oo zaka tahay aad ka baqayaa tusaale ahaan toban shil adid ka heshay qaadan kartaa ya labaatan shil ma la qaadan karaa hada wallah aclam wsala allah wslm ala abdih rasuuli mustafa